بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد فصل في الاجتهاد والأواني fasalkan waxaynu kaga hadlaynaa ijtihaadka iyo awaanida oo weelasha ah dahaarada waxaynu ogeyn inay toban qodob ka hadlayso toban qodob afar maqaasid bay ahaayeen afarna wasaa'il bay ahaayeen labana wasaa'ilu wasaa'il bay ahaayeen labadii wasaa'ilu wasaa'il oo ijtihaad iyo awaani ah ayaa halkan inoogu wada sheegan awaanida iyo weelka la isticmaalayaa way inoo dambaynayaane ijtihaadka ayaa soo horreeya ijtihaadka waxaa haddaba aynu kaga hadli doonaa saddex qodob ayaynu ka eegi ama afar qodob ayaynu ka eegi waxaynu eegaynaa tacriifka uu ijtihaadku leeyahay waxaynu eegaynaa xukunka uu ijtihaadku leeyahay waxaynu eegaynaa shuruudaha uu ijtihaadku leeyahay waxaan eegaynaa meelaha uu ijtihaadku galo iyo meelaha una ijtihaadku gelaynin waa shan qodob haddii la kala tiriyo qodobka ugu dambeeya tacriifu lijtihaad wa xukmu lijtihaad waa tilmaanta ijtihaadku uu yeelanayo iyo xukunka uu ijtihaadku yeelanayo wa shuruud اlijtihaad iyo shuruudaha ijtihaadka laga rabo iyo meelaha iyo mawaadicda ama amaakinta lagu ijtihaadi karo iyo amaakinta ijtihaadkooga aan la ogolayn shantaa qodob ayaynu ka warbixinaynaa ama aynu ka hadli doonnaa biidni illaahi tacaala shuruudaha ijtihaadku afar shardi ayaa jira oo muhiim ah afarta shardi ee ijtihaadku uu u baahan yahay waxaa la yidhaaha labada shay ee isku ekaaday waa inuu mid kastiba aslun fi lxilli xalaalnimada waa inuu asalku leeyahay waa shardi inay labadan shay ee isku eg mid kastiba aslun filxilli uu yahay shardigaa waxna waa soo gelayaa waxna waa inagaga baxayaa masalan waxaa soo gelaya cimaamaddii daahirka ahayd iyo cimaamaddii nijaasadu ay martay haddaad kala garan weydid midaad xidhato waa inaad ku ijtihaadaa ilain labada cimaamadoodba asalkoogu daahir buu ahaa shardigaa waxaa inaga baxaya haddii litirkaadi ah iyo litir biyi'ihi ay iskaga kaa khaldamaan kuma ijtihaadaysid oo sababtuna waxa weeye kaadida ayaan asal ku lahayn dahaarada dahaarada asal kuma leh kaadidu kolkaa ijtihaad laguma ogola biyahay kaadidu ku dhaceen dhaceense waa la ogol yahay shardiga labaad waa in deliil iyo calaamad iyo amaaro la helo marka ijtihaadkaa lagu camal falayo deliil iyo calaamad iyo amaaro waa in la helo masalan waa inaad labadan biyo ee mid ayigu uu afka geliyey calaamad lagu garto waa inaan hellaa oo la raacaa masalan biyihiioo sii dhaqdhaqaaqaya iyo mayee biyihiioo yaraaday iyo mayee ayga raadkiisii oo labada biyo mid ahaan xaggooga ka soo galay iyo maya ee weelkiioo dusha sare biyihi ay sii tiixtiixeen ama ay ku ag daateen iyo mayee weelkoo yaro urayo oo kaadi kaadi oo kale laga urinayo ama la taaban karayo wax la taaban karayo oo nijaaso ah lagu arkayo ama la arkayo ama la dareemayo calaamad iyo deliil waa in la helaa haddii labadan biyayow wax loo kala deliishado oo midna lagu xukumo daahirkii midna lagu xukumo mutanajiskii la waayo iyaguna meeshaasi ijtihaadkii lagu camal fali maayo oo shardigii labaad baa baxay shardiga saddexaad mutacadidka isku ekaaday waa inay baaqi yihiin labada shay ee isku ekaaday labaduba waa inay baaqi yihiin haddaba haddii masalan labadii labadii litir ee biyaha ahaa midi hadduu daato ka soo hadhay baan ku ijtihaadayaa odhan maysid ilayn labadii baaqi ma wada aha oo mid ahaan baa daataye ijtihaadkii ma ma furna oo ma bannaana mid hadduu meesha ka baxo waana shardiga saddexaad shardiga afraad wuxuu leeyahay si loogu camal falo waa duhuuru alcalaama bilficli calaamad aad arki karayso ood ku qanci karto waa inay meesha ka soo daahirto ood odhan karaysid calaamadaasaan raacaya ama calaamadaasaan ku garanaya shuruudaha ijtihaadku uu leeyahay waa afartaa shardi tacriifka uu ijtihaadku leeyahay waxaa la yidhaha ereyga ijtihaad ah waa badlulmajhuud fii talabi almaqsuud badlulmajhuudi waa karaanka iyo awoodda in la bixiyo oo fii alabi اlmaqsuud lagu bixiyo fii alabi اlmaqsuud fii alabi اlmaqsuud waxa weeye waxa aad u qasdayso adigoo dalbaya waa inaad kaa ku bixisaa baa la yidhahdaa badlu اlmajhuud fii alabi اlmaqsuud waa tacriifka uu leeyahay ijtihaadku magacyo badan buu leeyahoo waxaa la yidhaha taxariga iyo tawaqiga iyo ijtihaadka iyo waa isku wada magacyo oo shay qura uunbaa magacyadaa iska ijtihaadku xukun ayuu haddaba culima yeelanayaa xukmu lijtihaad marna waa jawaas marna waa wujuub oo xukun ijtihaad in ijtihaad la sameeyaa wujuuban bay noqon in ijtihaad la sameeyaa jawaazanna way noqon kartaa haddii ijtihaadku wujuub uu noqonayo waa laba litiroo biyo aad haysataa biyo kale oo daahiroo yaqiin ah ood haysaa ma jiraan labadaa litir unbaad ku weysaysan kartaa litirka daahirka ah ee nijaasadu ayna ku dhicin diiqul waqti baana yimid oo wakhtigiibaa cidhiidhi noqday kol hadduu diiqul waqti jiro oo wakhtigu uu cidhiidhi yahay biyo kalena adan haysanin oodan odhanaynin biyahaa kale ayaan kaga baxayaa oo labadii isku khaldamay aan ahayn haddii laysku darana qollatayn ayna gaadhaynin iyagoon doorsoomin saddexdaa shardi marka la helo wajaba alijtihaad baa la yidhaha wajaba alijtihaad wujuubu alijtihaad saddex shardi ayaa loo shardiyaa kow waa diiqulwaqti laba waa biyo kaloo yaqiin daahir ku ah qofku inuuna haysanin saddex waxay culimmadu yidhaahdeen haddii laysku daro waa inayna qollatayn isla gaadhayn iyagoon doorsoomin kol haddii saddexdaa shardi aynu hayno wajaba alijtihaad xukunkaas ijtihaadka iyo dadaalku waajib weeyi wujuubkiina waynu aragnaayo waxa weeye waa waktiga mudayaqa abaa keenay masalan laba khamiis baad haysataa shandadaadaba laba khamiis oo qudhaa ku jira wax kalood cawrada ku asturto ma haysatid salaaddii ayaa timid labadan khamiis mid baa nijaasa ay martay midna daahir buu ahaa salaaddii salaad subax bay ahayd oo wakti dheer wakhtigeegu ma aha diiqul wakti baa dhacay oo qadar salaadda aad tukan kartuunbaa kuu dhiman oo kuu hadhsan dhar kale ma haysatid inaad ijtihaad samayso oo labadan khamiiska daahirkaa iyo ka nijaasta aad ku dadaashaa waajib buu kugu yahay kala garo si aad ka daahirkaa uga faa'iidaysatid ood salaada ugu xidhatid ka nijaasada ana aad uga badbaadid haddaba ijtihaadku wuu waajibaa shuruudaha haddii la helo shuruudaha haddii wax la waayo saddex shardi baynu hadda sheegnay waxaynu nidhi waa in diiqulwaqti jiro waxaynu nidhi biyo kaloo daahirihi oo yaqiinihi waa inayna jirin waxaynu nidhi haddii laysku daro waa inayna qollatayn gaadhaynin culimmada qaar ayaa halkaa ku daray shardi afraad oo waxay yidhaahdeen shardiga afraadeen ku daraynaa waxa weeyi weelna ha la helo weel labada biyo haddii laysku daraya qaadaya ha helo bay yidhaahdeen oo afartaa shardi ayuu ijtihaadku waajib ku noqon karaa saasay hadalka u dhigeen inta kalena ijtihaadku waa jaa'is saddex qodob baynu hadda maraynaa waa tacriifkii iyo shuruudihii iyo xukunkii ijtihaadku uu lahaa meelaha ijtihaadku uu galo waxaa la yidhaahdaa biyo daahir isla wuu galaa waa biyo daahira iyo biyo mustacmala biyo daahira iyo biyo nijaasa ku dhacdayna wuu shay daahir iyo shay nijaasoobayna wuu galaa oo mutanajis ah waxaa kaluu galaa mara ad leedahay iyo maro adan lahaynna wuu galaa qiblada haddaad kala garan weydo xaggay kaa xigto ijtihaadku wuu gelayaa waxyaabo fara badan oo noocaas ah ayuu ijtihaadku galaa ijtihaadka haddaba waxa ka reeban oo laysla og yahay maro daahir ah ama biyo daahira iyo kaadi ijtihaadku dhexdooda ma galo biyo daahira iyo maa-ulwardi ijtihaadku dhexdooda ma galo gabadh xaaskaagii ah iyo dumar kale hadday iskaga kaa khaldamaan ijtihaadku geli maayo oo waxaa lagu odhanayaa arrinkan yaqiin buu u baahan yahay gabadh baa laguu meheriyey gabadha wejigeegana caadi umaadan arag adigoon garanaynin meherkii wuu kuu qabtay ayaa dumarkii kale iyo gabadhii laguu meheriyey baad kala garan weyday dee lagaa yeeli maayo waan ijtihaadiyo taanu maleeyo xaaskaygii ayaan caawil la seexan lagaama yeelayo waxaa lagu leeyahay yaqiin warku ha noqda e teeba xaaskaagiya baa lagu odhanayaa iska hubi xataa haddii nikaaxa la eegayo walaashaa hadday hablo ku dhex darsanto oo la kala garan waayo hablihii meeshana tiradu cadadkuna maxsuuru yaha cadad fara badan uuna ahayn waan ijtihaadayaayoo taan doono ayaan u sheekayn oon soo guursan lagaa yeeli maayo iska hubi baa lagu odhanayaa arrinkan waa budciyo wuu ka adeeg yahay xukunkiisu axkaamta kale ijtihaadku haddaba geli maayo neef la gowracay iyo neef baktiyey haddii la kala garan waayo waan ku ijtihaadayaa lagaadhigi lagaa dhegaysan maayo ilan kan baktiyey xilli asal uma aha waa waa nijaas weeyi oo waa xaaraan weeyi kan la gowracayna waa saxdii waxaa lagaa rabaa ijtihaad halkaas oo kale inaadan gelinin meelaha uuna ijtihaadku gelayninna waa meelaha culimmadu waxay isku qabteen ijtihaadku labada shay ee la kala garan laayahay ka saxdaa iyo ka khaladka ihi markay isla eg waa mas'ale la ogyahay yahay inuu ijtihaadku furan yahay waa litir biyoa iyo litir maxaanku dhaa mustacmala ijtihaadku wuu furan yahay haddii ka wanaaggisani uu badan yahayna ijtihaadku wuu furan yahay oo waxa weeye laba litir oo biyoah ayuu litir mustacmalihi ku khaldamay iyadana ijtihaadku wuu kuu furan yahay kol haddii ka saxdiihi uu badan yahay laakiin abu xaniife iyo madaahibka kale ayaa qaba ka aan ahayn hadduu bato ijtihaadkii wuu xidhmay leeyihiin haddii laba litir oo mustacmala hal litir oo biyo saxiixi kaaga khaldamo laba jeer buu khadu uu ixtimaal yahay bay yidhahdeen laba jeer haddaad caagadaa ku ijtihaaddo oy mustacmalkii noqoto waysadaadii sax ma aha haddaad haddana mar labaad ijtihaaddo taa kale isla mustacmalka uu khaladkaa ijtihaadkaagii ku dhaco weysadaadii iyaduna sax noqon mayso maadaamoo khadi'ii laba jeer uu muxtamil yahay ijtihaadku wuu xidhan yahay bay qabaan imaamu culimmada shaaficiyadu waxay qaateen ijtihaadku ma xidhno ee wuu noo furan yahay waayo waxaa la ogaaday in qiblada lagu ijtihaadi karo waa la isla og qiblada ha lagu ijtihaadee afarta jiho ayaa la kala garan laayahay dhinaca qibladu ay ku taal haddaba saxdu waa hal jiho saddexda kalena khada ixtimaala bay noqonayaan kol haddii qibladaba lagu ijtihaadi karo oo laysla garanayo dee waxyaabihii kalena kiioo muxtamilka khadi'ii uu badan yahay ijtihaadku waa furan yahay bay yidhaahdeen bal aan eegno sheekheennu siduu u soo dhigo mas'alada ijtihaadka khayr allaha siiye wuxuu yidhi sheekhu in ishtabaha hadduu ku u ekaado muطlaqun mid muطlaqihi bimustacmalin mid mustacmala hadduu u ekaado laa i wardin maa u wardi hadduu u ekaadase maya weeyaane wa daahirun mid daahirihi bi mutanajisin hadduu u ekaado laa najisin nijaas hadduu u ekaadana maya weeye ma furne e walow bikhabari cadlin haba ahaada ishtibaahu mid ku sugnaaday qof caadilo warkii in lam yu'awal haddaan la awilaynin taxaraa waa dadaalayaa bidaliilin buu ku dadaalayaa bidaliilin ayuu ku dadaalayaa culima haddaba halkaa markaynu marayno wuxuu yidhi shay mudlaqa ah. ayaa shay mustacmala u ekaaday waa taxaraa shay mudlaqaa ah, shay mustacmala u ekaaday waa taxaraa mudlaqa waxaa loo yaqaanaa biyaha an wax dahaaro ah loo isticmaalin sidoo kale an isaalatu najaase loo isticmaalin ayaa maa-un mudlaq la odhan jiray mustacmalkana waxa loo yaqaanaa biyaha mar la isticmaalay ee inta lagu weysaystay meel halkana lagu hooriyey ama lagu gororiyey haddaba biyihii aad ku weysaysatay oo litir aad ku shubatay ilayn kuwaad mar ku weysaysato jidhkaagu hadduuna nijaaso lahayn nijaas ma noqonayaan adoo ku weysaystay bay daahir yihiin waxay ka dhigan tahay shaahaad ku karsan oo beriiskaad ku karsan oo dharkaad ku maydhan oo haddaad oonto waad cabbi oo si kalaad uga faa'iidaysan oo boodhkaad iskaga rushayn oo beerahaad ku waraabsan biyaha aad marku weysaysato hadduuna jidhkaagu nijaaso lahayn daahir weeyaan laakiin waa mustacmal biyihii mustacmalka ahaayeed hoorisay iyo biyihii daahirka ahaayee mutlaqa ahaa ayaa isku ekaaday dee dadaaloo daliil intaad raacdo intaad biyaha shushubto kuweebaa qara weyn kuweebaa khafiifa kuweebuu iskagla socdaa kuweebaa si kale dhadhamaya calaamad lagu garto kuwa jidh lagu maydhay ee uskag soo maydhay iyo kuwa kale adu soo dadaal baa lagu leeyahay oo noo kala gara markaa ah. halkaas ayaa la raacayaa ayuu sheekhu qaatay oo waa lagu ijtihaadayaa haddaba biyaha mudlaq iyo mustacmal in loo kala bixiyo oo maalan kuwa mar lagu weysaystay ama mar lagu maydhay ama nijaasada layskaga maydhay ee daahirka ah in la odhanayo mustacmal nawowi ayaa sidaa qaba laakiin sheekha raafici la wuxuu qaatay may e biyahaasi haddaad mar ku weysaysatood hooriso ama aad mar ku maydhato oo aad hooriso ama nijaaso aad iskaga maydho oo dee khusaalada waynu soo marnaye daahir ay noqdaan mustacmal maahae waa mudlaquun iyagoo mudlaq ah ayay biyihii haddana dahaaro ayna gelaynin oo raafici iyo nawowi waxay isku waafaqsan yihiin labadaas inayna biyahaasi marnaba dahaaro gelaynin haddaad mar ku weysaysatood hooriso ama aad jidhka ku maydhatood janaabo ku rafciso ama nijaaso aad iskaga qaaddo dahaaro labaad ma gelayaan saas way isku waafaqsan yihiin laakiin waxay isku khilaafeen magaca mustacmala ma lagu magacaabi mise lagu magacaabi maayo magacowgii bay isku khilaafeen haddaba khilaafku khilaaf weyn ma aha oo macnawi ma aha waa khilaaf lafdiya faa'iido badani kuma jirto markaa ah, inaad tidhaa nawowi iyo raafici baa halkan isku haya wax weyni kuma jiro ilaa in midna waad ku weysaysan kartaa kuma odhanaye waxay ku leeyihin midna ku weysaysan kari maysid nawowi wuxuu leeyahay isticmaalkii marka hore la isticmaalay ayaa biyaha awoodoodii xadadka ay rafcinayeen ka qaaday waa biyo daciifay buu nawowi yidhi raaficina wuxuu leeyahay meye biyuhu awooddii way iska leeyihiine waa tacabudiyo ilaahay baa inagu addoonsaday marka mar la isticmaalo inaan mar labaad lagu ceshanin waxayna deliishanayaan labada sheekhba xilligii saxaabada iyo nebi maxamed biyola'aan baa jirtay weli lama arag saxaabadoo biyaha hoorsanaya oole biyaha mar ay ku weysaysanayaan aynu ururinno si aan mar labaad ugu weysaysanno ama mar labaad aynu ugu maydhanno halkaa waxaa kaloo soo gelaya in ishtabaha muطlaqun bimustacmalin markuu yidhi waxaa soo hoosgelaya bartaa laba carro ayaa iskaga kaa egaaday waayo carrada lagu gebagebaysto waxaa loo yaqaanaa muطlaq baa la odhanayaa haddaan horay loogu gebagebaysan daahir ay tahay mar horena aan la isticmaalin turaabkaasi waa muطlaq turaabka mar lagu gebagebaysta ee kaa daata ee xubnahaagii wejigii iyo gacmihii ka daata mustacmal baa la odhanayaa oo gebagebaysi dambe turaabkaasi aqbali maayo haddaba markuu yidhi in ishtabaha mutlaqun waa carro aan marnaba lagu gebagebaysan oo daahir ah ayaa ku ekaatay bimustacmalin carro kaloo la isticmaalay laba saxan bay kuugu jiraan carro mar hore aad ku gebagabaysatay iyo carro marnaba aadan lagu gebagabaysan way iskaga kaa ekaadeen waxaa lagaa rabaa markaa inaad ijtihaad samayso taxara halkaa waxaynu haynaa mudlaqii iyo mustacmalkii oo biyahana lagu suurayn karo carrada iyo turaabkana lagu suurayn karo shardi shuruuddii ka tirsan baa halkanna inooga muuqda shardigii koowaad waxaynu nidhi labada shay ee isku egaaday asal hawlahaadaan xilliga biyaha mustacmalkaa asalkoogu xilli buu ahaa biyaha mulaqa ana asalkoogu xilli buu ahaa tusaalaha in ishtabaha mulaqun bimustacmalin waa shardigii aslulxilliga ah halkuu ku ishaarayo haddaba in ishtabaha mulaqun bimustacmalin markuu yidhi inishtabaha ishtabaha mulaqun bimustacmalin laba suuraynu gelinay waa biyo biyo u ekaaday iyo caro caro u ekaatay kolkaa isla isagan mutawadiga ah ayay iskaga egaadeen marka hore wuu kala geranayey kadib buu ilaawey waa laba suuro iyo marka horeba ma kala geranaynin e way iskaga egaadeen oo marka horeba in kuwana la isticmaalay kuwana aan la isticmaalin buu ogaaday mana kala garanayo waa laba suuro afar weeyi walow bikhabari cadlin baa meeshaa iman doonto oo walow bikhabari cadlinna nin caadilaa u warramay oo ku yidhi carradaa midna waa mustacmal midna mustacmal ma aha waa laba carro ama biyaha midna waa mustacmal midna mustacmal ma aha waa nin caadilo ayaa sidaa ku yidhi oo u kala sheegay laba suuro labadii suuraba isaga markuu u kala sheegay isagaa ilaawey iyo maya e ninka bikhabari cadlin ayaa yidhi saasay kala ahaayeene anaa ilaawey waa afar suuro afar suuro ayaa ka soo baxaya walow bikhabari cadlin in ishtabaha muطlaqun bimustacmalina afar kalea ka soo baxaya laba cara ah iyo laba eh, biyo-a ah ayaa ka soo baxaya sideed suuro ayay noqonayaan inishtabaha mutlaqun bimustacmalin marka la yidhaah sideed suuro ayaa intaa yar inoogu jira hal shardina wuu inoogu jiraa oo aslul xilligii ah labaduba inay xilli asal u leeyihiin sideedda suuro waxaan u malaynayaa in la fahmay bal sideeddaba hadda aan ku celiyaa eeg ninka weysaysanaya ayaa labadan biyo kala ogaa marka horuu kala ogaa kuwa mustacmalka iyo kuwa kale u kala garan waayey kadib uu ilaa wuu ilaawey waa suuro iyo marka horeba waxa loo sheegay un inay kuwana mustacmal yihiin kuwana ayna mustacmal ahayn laakiin ma kala garanayo oo marka maba ilaawin e markii hore u ogaadayba khaladku uu ku dhacay xagga horuu khaladku kaga dhacay waa suuro labaadoo labaduba biyo ah labadaa labadoodii oo turaab ah waa afar suuro may e nin caadila walow bikhabari cadlin cadliga waxaa loo yaqaanaa cadluriwaayihi cadlushahaada la kala yidhah ma aha cadlushahaadi waa cadluriwaayihi culimada mustalaxa ayaa si fiican u fahmaysa cadluriwaaya iyo cadlushahaada cadluriwaayo nin qof cadluriwaayo ah walow gabadhba ha noqdo hadduu doonaye qof cadluriwaayo abaa ku yidhi biyahaa iyo biyahaa kala ogow kuwaasina waa mustacmal kuwaasina mustacmal maaha isagu ilowgu ku yimid iyo maya ee qofka cadluriwaayahaa baa yidhi anaa ilaawaye midna mustacmal buu ahaa midna mustacmal ma ahayn waa laba suuro haddana labadaa labadoodii oo turaaba geli afar suuro afartii hore ugee sideed suuro aslulxilli meesha ha jiro intaa ayuu meesha kaga baxay sheekhu in ishtabaha haddii uu ekaado muطlaqun maaun ama turaabun muطlaqun biyo muطlaq ihi oo magaca laga iطlaaqon waxba lagu qaydin bimustacmalin kuwa la isticmaalay ayay u ekaadeen laa i wardin maaulwardi hadday u ekaadaanse maya weeyi maaulwardigani waxaa la diidayaa biyo maxaanku idhaahdaa da mutlaq ah hadday maaulwardi kaaga ekaadaan waan ijtihaadayaa la odhan maayo oo ijtihaad halkaa kuma bannaana waa biyo mutlaq ah waa xagga dahaarada laakiin waa weyso iyo ghusli iyo isaalatu najaaso saddexdaa arrimood ayay ku xidhan tahay marka maaulwardiga iyo maaulmulaqa aan loo ijtihaadaynin laa maai wardi markuu le waa markaad ku weysaysa isleedahay ama aad ku maydho isleedahay ama aad nijaaso iskaga go aad isleedahay waayo biyaha mulaqi ihi aslulxilli iyo aslu dahaaro way ahaayeen waa lagu dahaaro qaadan jiray laakiin wardigu waa biyo geed laga di'iyey weeyaane suurtagal ma aha baa la yidhaahdaa maaulwardi oo aslu dahaaro ma ahayn waa dhididkaaga oo kale haddii dhididkaaga la hooriyo oo intaad xoog u dhidido meel lagu ururiyo ma waan ku weysaysanayaabaa lagaa dhegaysan oo ma waxa lagaa dhegaysanayaa tusaale ahaan waan ku maydhanayaa ama nijaasaan iskaga maydhi dhididkaygii lagaa yeeli maayo wax kaste oo dhididaana kaasunbuu la xeer yahay oo xukunka uu qaadanayaa kaa unbuu noqonayaa laa i wardintaasi saddex suuro ayay kolkaa ku saabsan tahay saddex suuro waa marka wuduuga iyo gusliga iyo isaalatu najaasaha laakiin shurbi hadduu jiro xikmadan aad u baahan tahay eed biyaha maa-ulwardiga iyo biyaha kale aad cabtid haddaad is leedahay ijtihaadku wuu furan yahay oo halkaa la odhan maayo maaulmulaqa iyo maaulwardiga yaan la ijtihaadin la odhan maayo haddii xikmaddu shurbi uu yahay ama xikmaddu maro ku maydh ay tahay maro aan nijaaso ahayn ood uska kaga saaraysid ama xikmaddu wax ku karso ay tahay taasi waa baab kale oo ijtihaadku waa furan yahay bay culimadu yidhaahdeen laa i wardin maaul wardigiisa maya wey hal suuro oo waxaynu haynaa amaakinta uu dhex dhaco ijtihaadku hal suuraynu ka haynaa waxa weeye biyo mulaqa iyo biyo mustacmala ama turaab mulaqa iyo turaab mustacmala haddaad kala garan weydo ijtihaad baa kuu furan ijtihaadkana culimmadu waxay u deliishadeen factabiruu yaa ulilabsaar war dadkan caqliga lahow ictibaar sameeya oo fikira oo wax isweydiiya oo is waxaad tidhaahdaa ma kuwanaa daahira ma kuwanaa mustacmala waaad waa aayad waa caam alcibra bicumuumi lafdi la bikhusuusi sabab cumuumu lafdiga ayaynu deliishanaynaaye waa factabiruu yaa uli labsaar taa ayaynu qaadanaynaa markaa suuro labaad baa jirta oo ijtihaadku uu galo waxa weeye suurada labaad shay daahir ah iyo shay mutanajis ah kani waa badan yahay haddaba meesha uu ka suuroobayaaye laba khamiis ayuu khamiis daahir yahay khamiisna mutanajis buu noqday ama laba roog ayuu roogna daahir yahay roogna mutanajis yahay ama laba cimaamadood ama laba garan ayu midna ama laba qol adigu meeshaa doonto geliyo laba shay ayuu midi mutanajis noqdoo nijaasa ku dhacday midina waxa weeye mutanajis maahae waa daahir halkaana ijtihaadkii waa gelaya oo inaan ijtihaadno ayaa la rabaa haddaba wa daahirun bimutanajisin buu yidhiye lama ogolo wa daahirun binajisin oo welibana shardigii koobaad baa diidaya aslulxilliga ahaa aslulxilligii ayaa diidaya waxaynu nidhi labada shayba inay xalaal asal u leeyihiin ayaa la rabaa nijaasadu aslulxilli ma aha oo xalaal ma aha asalkeegu wa daahirun inishtabaha baa loo soo qadarayaa wa in ishtabaha hadduu ku darmado ama uu u ekaado daahirun shay daahir ah ayaa u ekaaday bimutanajisin mid mutanajisa oo nijaasoobay buu u ekaaday haddaba daahirkaasi biyo wuu noqon karaa oo carro wuu noqon karaa oo cunto wuu noqon karaa oo maryo wuu noqon karaa oo gogol wuu noqon karaa oo go'yaal iyo wax la huwado wuu noqon karaa oo suun dhexda lagu xidho wuu noqon karaa oo saacad la xidho wuu noqon karaa oo muraayad indhaha la gashado wuu noqon karaa shay fargashi wuu noqon karaa daahirun bimutanajisi haddii shay daahirihi shay mutanajis ah kaaga darmado oo uu kaaga egaado waa taxaraa iyadana ilain mutanajisku waa aslu dahaaxeen aslu xilib xilli buu asalkiisu ahaaye wuu ijtihaadayaayo calaamadihii lagu ijtihaadi jiray uunbuu raacayaa laa najisin nijaas hadduu ku darmadase ijtihaadi maayo laa najisin maya waxa weye shay daahir ah ayaa nijaaso uga egaaday oo nijaasuu kala garan waayeyba uu ka garan waayey shaygii daahirkii iyo nijaasadii maalan meesha wuxuu ku haystay wax yar oo maxaanku dhaha giriim oo kale oo qallalay waxay isku egaadeen saxaro qallashay bay isku egaadeen markay meel ku wada jiraan ama ay is ee waxaani magriimkii haddaad qoysato aad isticmaali karaysayba mise waa saxaro yar oo qallashay ijtihaad halkaa kama furna ilayn saxaradu aslulxilli ma aha waa shay nijaas ah weeye laa najis intuu ina leeyahay weeyi labada shayba waa inay aslulxilli noqdaan markaasuu ijtihaadku inoo furan yahay oo la odhanaya ha lagu ijtihaado laa najisin buu ku yidhi nijaasadiisa maya weeye waxaa tusaalaha nijaasada ah haddaba inaga soo hoosgelaya haddii maalan biyo iyo kaadi ay iskaga kaa egaadaan ku ijtihaadi maysid haddii bakti neef baktiyey iyo neef la gowracay labadaba hilbahoogii la saafo halkaa la dhigo waan ku ijtihaadayaa lagaa oggolaan maayo haddii shay xalaal ah oo la gowracay iyo doofaar ay iskaga kaa egaadaan hilbahoogii oo meheradaha qaar yurub waxaa jira iibiyo labadaba waxaa lagu odhanayaa halkanna waa xoolo caadiya oo la qalo si sharciya loo qalay halkanna waa doofaar wixiiba qof baa kaa wada iibinaya hadduu doono ijtihaad ma jiro oo odhan maysid hilibka doofaarku caynkaa caynkaasuu ahaa ka xooluhuna noocaas ahna ijtihaad ma jiro kol hadii una aslul xilli ahayn waa laa najisi labadan mas'alee dambe daahirka iyo mutanajiska waa mas'ale saddexaa labaad oo ijtihaadku uu gelayo markii hore muطlaq iyo mustacmal baan soo qaadanay oo sideed suuro aynu soo gelinay sideedda suuro saddexda ujeeddaad isku sii darsan kartaa welibana izaalat nijaasa iyo wuduu iyo ghusli sideed saddex lagu dhuftay afar iyo labaatan suuro ayay qaybtaasi noqotay waxaynu ku xujisiinay daahirun bimutanajisin daahirun bimutanajisin way suwar badan tahay baynu nidhi oo iyaguna waa meel labaad oo ijtihaadku uu galo haddana waxaynu ku xujisiinay daahirun bimutanajisin wuxuu diiday daahirun binajisin lama ogola daahirun binajisin lama ogola oo waa meelahayna inaad ijtihaadku una gelaynin muطlaqun bimaai wardinna lama ogola oo waa meelaha una ijtihaadku gelaynin imisaynu haynaa haddaba amaakinta marka la qiimaynayo laba meelood oo ijtihaadku uu galo waynu haynaa laba meelood oo ijtihaadku uuna gelinna waynu haynaa muطlaqun bimustacmalin ijtihaad waa galaa daahirun bimutanajisina ijtihaad waa galaa haddaba muطlaqun bimaai wardin ijtihaad ma galo oo aslulxilli aslu dahaaruna maa wardigu ahayn daahirun binajisinna ijtihaad ma galo laba meeloodoo ijtihaadku uu gelayo iyo laba meeloodoo ijtihaadku uuna gelaynin ayuu sheekhu halkaa inoogu ishaaray iyo suwarkoogii walow bikhabari cadlin walow kaana اlijtibaahu ijtibaahu haba ahaado bikhabari cadlin qof caadilo warkii mid ku sugnaadayba ha noqdo saddexdii labadii suuro een hadda soo marnay labada suuraba masaladani way u noqonaysaa walow bikhabari cadlin khabarulcadliba ha ku sugnaada buu ku leeyahay khabarulcadliba ha ku sugnaada buu ku leeyahay walow bikhabari cadlin macnaheegu waxa weeye mutlaqa iyo mustacmalka isku egaaday khabaru cadlin bay ku sugnaadeen waa sax ijtihaadkii waa kuu furan yahay daahirka iyo mutanajiska isku egaaday khabaru cadlin buu ku sugnaaday isna waa sax ijtihaadku waa kuu furan yahay haddaba walow kaana bikhabari cadlin markuu yidhi ma xagga amaakinta uu ijtihaadku furan yahay oo qura unbanun baynu u geynaa mise xataa amaakinta aan la ogolayna waan gelinaa amaakinta aan la ogolayna waa la gelinayaa soo maynaan odhan muطlaqun bimaa'i wardin ijtihaad ma galo walow bikhabari cadlin dee khabarulcadliba ha kuugu sugnaada kani inuu maa'ulwardi yahay kanina inuu mutlaq yahay adigu maba garanay sida biyaad u wada haysatay laakiin khabarulcadli baa ku yidhi kuwani waa mutlaq kuwanina waa maa'ulwardi dee kadaa haddaba ha ku ijtihaadin ilan laba waxaan ijtihaad lama ogolayn labadaase khabarulcadlina wuu ku sugnaaday ama daahirkii nijaaso looma ijtihaadi karo markuu u egaado walow bikhabari cadlin laakiin walow bikhabari cadlin oo khabaru cadlinkaasi waxa weeye kuwani inay nijaaso kaadi a tahay ku ama neefkani inuu hilibkani hilib bakhtiye yahay ama hilibkanina hilib neef oo la gowracay yahay oo ay isku darmadeen waa bikhabari cadlin neef baktiya iyo neef gowraca ha ku ijtihaadin markaa walow bikhabari cadlintu labada meelood ee lagu ijtihaadayaba waynu gelin labada meelood een lagu ijtihaadayninna waynu gelinaynaa oo labada dhinacba way u noqoni waxaa kale culimmadu yidhaahdeen hadda waxaynu gelinay kuwa koobaad marka la eego walow bikhabari cadlinta waxaynu gelinay ishtibaahaynu gelinay oo mutlaqa iyo mustacmalka way iskaga kaa egaadeen khabaru cadlin baana kuu sheegay marka hore hadday doono inay isku egaadeenba isaguba ha kuu sheego isticmaalka laftiisa khabaru cadlinka wuu ku sugnaanayaa adu waxaad u haysataa halkan labadan caagadood laba litir inay yihiin oo biyo caadiya ah khabaru cadlin baa ku yihi kuwani biyo ma ahee waa mustacmal waa mustacmal buu ku yidhi marku waa mustacmal ku yidhi baad garan weyday isticmaalka laftiisii ayaa hadda khabaru cadlin ku sugnaaday kolkaa walow bikhabari cadlin tani ay ku sugnaani wuxuu ku yidhi kuwani waa nijaas wuxuu ku yidhi kuwani waa mutanajis wuxuu ku yidhi kuwani waa maaulwardi wuxuu ku yidhi kani waa daahir wuxuu ku yidhi kani waa mutanajis wuxuu ku yidhi kani waa mustacmal kani waxoo dhan hadduu ku yidhaa walow bikhabari cadlin masaa'ilka aan soo marnay oo dhan ayaa loo celinayaa laakiin meel yaroon qura ha ku xidhxidhin oo meel yaruun inay u noqonayso ha moodin walow bikhabari cadlin haddaba khabaru cadligaasi waa cadlu riwaaya weeye cadlu riwaayaha ninkii la odhan jiray weeye cadlu riwaayuhu waxa weeye qof mukallaf ah waa baaliq caaqil ah oo hiqo ah oo lagu kalsoon yahay sida gabadha oo kale ama addoonka oo kale walow hadduu doono khabaru cadli kaleba ha ka sii wariyo hadduu doono in dhoolaba ha ahaado walow bikhabari cadlintan dhoolaba ha ahaada baa la leeyahay waa shay uu dee ka warrami karuu taxamuli karo in lam yuawal waxaa loo shardiyayaa khabarulcadliga in lam yuawal haddaan la awilayn warkiisa wuxuu ku yidhi biyahani waa way nijaasoobeen ama wuxuu ku yidhi biyahani waa mustacmal haddii kolkaa aan warkiisaa la awili karaynin uunbaa la qaadanaya haddii la awili karayona la qaadan maayo oo ma maxay haddii la awili karayo waa ninka isku madhabba ma ihidin oo waxyaaba aan nijaas ahayn buu isagu nijaaso ka aaminsan yahay wuxuu aaminsan yahayba haddii meel yar maxaan ku yidhi tallaagad yar biyo haddii la geliyo oy af bannaan yihiin oo qof uu ku neefsado neeftaasi inay nijaasaynaysa neefta xagga dambe inay nijaasaynaysu aaminsan yahayba kolkaa hadduu neefi ay u gasho biyihii oo af bannaan way nijaasoobeen buu qabaa isku madhabba ma ihidin kolkaa ninkaa warkiisa waa la awili karaa waxaa la doonayaa inuu ninkani nin caalimo yahay oo haddana muwaafiq ah oo madhabka aad isku waafaqsan tihiin masalan qofku hadduuna aqoonba lahayn oo waxaan nijaaso ahaynba nijaasuu ka aaminsan yahay dee waxaa laga yaabaa haddii dhareer yari kaga dhaco inuu nijaaso moodayo dhareerku inuu nijaasaynayuu moodayaa suurtagal ma ahee waxa la odhanaya ha caddeeyo qofkanan aqoonta lahayn waa inuu yidhaahdo kaadi baan arkayey ku dhacaysa markaa warkiisu awilaad ma aqbalayo kaadi baan arkayey ku dhacaya mustacmalnimada waa inuu yidhaahdo kii oo hebel ku weysaysanayo halkan ku hoorinayey ama anaa ku weysaysto halkan ku hooriyey buu ku odhanaya markaa lama awili karo warkaas oo kale wuxuu yidhi sheekhu in ishtabaha hadduu ku ekaado hadduu ku darsamo ama ku biiro in ishtabaha hadduu u ekaado muطlaqun biyihii muطlaqa ahaa ama turaabkii muطlaqa ahaa bimustacmalin kuwa mustacmal ah ayay u ekaadeen laa maa'i wardin maaulwardi hadduu u ekaado se maya weeyaani wa daahirun kuwa daahirihi hadday u ekaadaan bimutanajisin ku mutanajis oo nijaasoobay laa najisi nijaas hadduu u ekaadase maya weeyi e walow kaana haba ahaada ishtibaaha iyo isku ekaanshuhu haabitan mid sugnaaday bikhabari cadlin qof caadilo warkii mid ku sugnaadayba ha ahaado in lam yu'awal haddaan kaa warkii la awilaynin e taxaraa wuu dadaalayaa taxaraa wuu dadaalaya wakaa e, jawaabkii taxaraa weeyi waa ninku ha ijtihaado buu ku yidhi taxaraa fii maa dukira waxaa la soo sheegay oo dhan taxaraa buu sheekhu yidhi taxarigaasina ama waa wujuuban imaa wujuuban wa imaa jawaazan labada qodobba waynu soo kala sheegnay kii oo wujuuban loo taxariyayo loo dadaalayo iyo kii oo jawaazan loo dadaalayo labadaba waynu soo sheegnay waa taxaraa shuruudihii maxaynu soo marnay culimo inuu labada shay mid kastiba biasli inuu aslu xilli yahay sow ma aha bidaliilin buu ku ijtihaadi buu ku yidhi bidaliilin waa shardigii labaad deliil meesha ha jiro baynu lahayn deliil waa in la hayo oo calaamad iyo wax loo deliishan karayo waa inuu jiro haddii qolka yar ee aygu soo galay qol marmara uu yahay marmarkaa wax ka dul muuqdaaba uuna jirin qofkuna waxna ma urin karo waxna maxaanku idhaha ma maqli karo waxna ma taaban karo oo xawaastii way ka xumaatay ilaa isha mooyaane ishii miyay marmarkaa raad ka arkay ile waxaa la eegayaa waa raade raad lagama arkayo marmarkan saaran dee kol haddii deliilkii suurtagal uuna ahayn amaaradii iyo calaamadii haddayna suurtagal ahayn ijtihaad waa kaa xidhan yahay waa taxaraa bideliilin buu ina yihi deliil buu ku ijtihaadi calaamad waa in meeshani meel ay calaamad yeelan karto oo calaamadda majaal ugu sugnaaday waa inay tahay oo calaamad laga heli karayo waxyaabaha aan calaamadaba laga heli karaynin ijtihaadku waa ka xidhan yahay oo waa mamnuuc baa la yidhaahdaa ma jiro ijtihaad markaas oo kale waa shardigii labaad bidaliili walow acmaa indhoolaba ha ahaado qofka mujtahidka ee dadaalaya la noqon karaa oo dhadig buu noqon karaa oo indhooluu noqon karaa oo qof indhaqaba ayuu noqon karaa intaa ka alla kuu dooniba ha ahaado walow acmaa buu yidhi suurada ta ugu fog buu soo qaadanaya indhoolaba ha ahaado indhoolaha qiblada looma ogolo inuu ku ijtihaado sababtu waxa weeye qiblada lamana dhegaysto lamana uriyo lamana taabto lamana dhadhamiyo qiblada waa la arkaa kol haddii qiblada la arko araggiina uuna indhoole lahayn indhooluhu qiblada waan ku dadaalaya waan ku ijtihaadayaa odhan maayo laakiin meelaha kale indhooluhu ku ijtihaadi karaa labada shay ka daahirka iyo ka nijaasada ah ilayn waxaa laga yaabaa inay mid wax ka urayaan urtiina caadi bay u taho adoo kale weeyi waxaa laga yaabaa xaasadiisa urtu inay taada ka awood badan tahayba oo waxaa la yidhaahdaa mar kaste oo qofka laxaadadiisan mid kamida la daboolo kuwii kale awooddii waxay usoo wareegtaa kuwii kale waxa weeye in dhooluhu kaa dhaga fudud yahay inuu kaa dhaga fududaadaa dhici karto wax adan aduu maqlaynin kaa maqli karo uu kaa hor maqli karo ayaa laga yaabaa inay urtiisu ka cajiibsanaato urtaadan oo adiga dareennadaadan qaybsamaya la qaybinaya ee intaasoo waddo u qaybsamaya ayaa isaga laga yaabaa inay u urursan yihiin ee meel kusoo dhacayaan haddaba in dhooluhu ijtihaadka waa u furan yahay waxa aan qiblada ahayn ha ku ijtihaadaan la odhanayaayo ha loo daayo walow acmaa indhoolaba ha ahaado walow kaana acmaa indhoolaba ha ahaado ilayn khayrulbasar baa lagu ijtihaadi karaayo sham urti urintii iyo dhadhamintii iyo taabashadii iyo waxyaabahaasu ijtihaadkiisu noqonaya wa bishain wa bisharin walow acmaa indhoole ha ahaado wa bishain kelmaddan wa bishain waa masale waxa weeyi waxaynu nidhi haddii maalan aad gurigaaga seexato waxba marya ma xidhnid ka soo qaad qofku nigis yar buu ku seexday laba khamiis buu haystayoo katabaankaasay u saaraayeen midi waa nijaas midina waa daahir mid nijaas amartay midna waa daahir salaadii baa u gaadhay ha ku ijtihaado ka daahirkaa iyo ka kale ha dadaalo ayaynu isku ogeyn ha oo khamiiska uu salaada u xidhanayo ilaahay caqli buu siiyeye iyo ka nijaasta ha kala garto oo saa ha kala saaraynu nidhi sheekeennu haddaba wuxuu ka hadlayaa ka war hadduu khamiis kaloo caadiyaba haysto labadan katabaanka saaran unbaa isku khaldamaye mid kaloo waxaa jira bacdiiba ku jira oo cusub oo halkaa u yaalla ayaa jira kaa bacdaba ku jiraee cusub ee isagu daahirka ah eena nijaasta ahayn miyuu odhanaya kol haddaan kaa haysto ijtihaadi maayo maya buu ku leeyahay waa la ogol yahay adigoo khamiiskaa la hubo haysta inaad ijtihaaddo labadan kala saarto labadan mid la baxdo waa laguu ogol yahay oo waxa weeye wax mushkilada male labadan caqli baad leedahay labadan kala garo kaasi ha kuu yaalla ha iska uskagaynine kan kollay aad mayri lahayd garo oo kan xidhada lagu leeyahay sheekhu walow bishadinta macneheegu waxa weye shadin waa webiga qarkiisa ama badda qarkeega laba litir buu haystay mid bay kaadi ku dhacday midina daahir buu ahaa madahuur buu ahaa wuu kala garan waayey halkuu joogaa waa webiga qarkiisii wuu ka darsan karaa biyo kaleoo la hubo waxba hays odhanin ijtihaadi maaye labadan ku ijtihaadi maaye halkanan ka darsani hays odhanine adoo webiga qarkiisa jooga adoo webiga qarkiisa jooga aayar ijtihaadoo labadan kala garo saasuu ku leeyahay walow bishadin culimmadu maxay deliishadeen talow imaamu shaafici laftiisaa ka hadlay maxay deliishadeen adigoo webiga qarkiisa joogaoo biyihiiba badan yahay ama baddiiba jooga labadan litir haddana inaad ku ijtihaadda maxay u daliishadeen waxay u daliishadeen haddaad weel yar haysato weel baad haysataa webiga iyo badda agteedana waad joogtaa ma badda ka weysaysaa lagu odhan biyaha badda ku weysayso weelka ha darsan mise waxaa lagu odhanayaa weelka darso oo weelka ku weysayso labaduba saw kuuma sinna labaduba saw kuuma sinna imaamu shaafici wuxuu keenay marka aan badda ka weysaysto waa la hubaa biyihii gacmahaygii waan maydhay biyihii gacantaydii gacantaydiioo daahirana waan ku qaaday biyaha aan ku weysaysanayaa waa biyo daahira oo la huba weeye laakiin weel markaan ku qaato ixtimaal baa jira weelkan inaynu inuu nijaaso lahaa laakiin maxaynu qaacidadeennu waa maxay naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir innagu daahirkaynu xukumi ilaahayna waxa qarsoon ee sirta ah ayaynu u daynaynaa kol haddaba weelkan ad badda darsanaysa biyaheega ama caagada iyo kil dhigan yareen berkeda kaga shubanayso waxa suurtagal ah oo macquul ah oo dhici karta inuu nijaaso lahaa kol hadduu ixtimaalkaasi jiro yaqiinta u baydh lagu odhan maayo kol haddii la ogol yahay weelka oo mas'aladu mas'ale dee culimmada oo dhan cid khilaafoo mukhaalifoo la og yahayba ayna jirin waxa weeyaan buu yidhi shay ixtimaal ixtimaalu nijaasa ay ku jirtood ku weysaysanayso adoo awoodi karaya yaqiin yaqiin dee haddaba labadan khamiise halkan kuu suganeed kala garan laadahay iyo khamiiska kale halkaa kuu yaala masaladaas oo kalun weeyaan waa isla masaladaas oo kalun waxaa jira masaa'il kuwa isfurfuraane xamaamyadan la galo kalaadhida waa kan dibadda la dhigo maalin maalmaha kamid a ah ayaa anoo xamaam sugaya oo sidaasoo kale u sugayo kalaadhida la biyeysanayo ayaa kala waan sugaynay waa lala soo baxay waa la keenay biyo ku shubaan is idhi markaan ku shubay biyaan qabso is ayaa bartaan qabsanayay baan saxara ku arkay de waa iskaga tag saw maaha ama maydh waa iskaga tag ama maydh haye xamaam kale haddaad tagta ma kii umar markaa kildhi kaste xamaamka hala gelin haddaadan maydhin miya maya waxa weye naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir waxaad arkaysuun baa laguu raacayaaye shayga aadan arkaynin waxba laguma qabanayo adiguna inaad yaqiintii iyo tahaarada ku dadaasho waa lagaaga baahan yahay ee dee nadaafadda oo qofkan meesha mas-uulka ki dadka inuu u ilaaliyo tahaarada oo aada loo dhowro ayaa loo baahan yahay oo ka meesha gelaya laftiisu inuu ilaaliyaa loo baahan yahay weelka inuu ilaaliyo ayaa loo bahan yahy hadda waxa laga yaaba kasuuliga la gala inuu isor dhigo oo kaadidiisiiba meel kasta ay kaga duusho oo haddana lasoo qaadoo la qaato la jiito uun way dhici kartaa laakiin naxnu naxkumu dawaahir wallahu yatawalla saraa'ir daahirka ayaa laynagala ta laynagala xidhiidhaya oo shareecadu ay ka hadlaysaa wabishadinna waa sida ah wabishadin waa mas'aladaaso waxa weeye badda qarkeegaba joog ama webiga qarkiisaba joog ama dhar kaleoo daahiroo yaqiin ah hayso ijtihaadkii waa kuu furan yahay la soco ijtihaadkii waa kuu laakiin wujuubunbuuna kugu noqonayn haddaad shay badiilo haysato ijtihaadku wujuub buu igu yahay ma odhan kartid waayo badiilkan kale amaad haysatay kuwan kale qaado oo ku weysayso ama kuwan kale qaado oo xidho ayaa lagu odhanaya wabishain in baqiyaa hadday baaqi yihiin labaduba unbaa loo unbaa la ijtihaadi karaa inbaqiya inbaqiya alifkani wuxuu u noqonayaa waa e, muطlaqii iyo mustacmalkii ama daahirkii iyo mutanajiskii waa inbaqiya labaduba hadday baaqi yihiin labaduba hadday baaqi yihiin baa la ijtihaadayaa shuruudda waa shardigii saddexaad shardiga saddexaad culima maxaynu ka dhignay shardiga saddexaad waxaynu ka dhignay eeg waxaynu nidhi waa labada shay ee lagu ee la doonayaa mutacadidku inuu baaqi yahay haddaba haddii labadii mid la daadiyo ama labadii litiree halkaa yaalay midi uu daato ka soo hadhay waan ku ijtihaadayaa la odhan maayo ijtihaadkaagama furna kaa soo hadhay oo waan ku ijtihaadaya la odhan waa culimmadu siday u badan yihiin laakiin ragga qaar baa qaba aayaruun iska qaadoo ku weysayso ilaahay baa nijaasadii kaa daadiyeye saxdii baa kuu soo hadhaye aayarun iska qaada bay yidhahdeen ragga qaar baa saa qaatay oo haddii labada shayeed kala garan la'dahay miduuni uu meesha ka baxo waxay ku leeyihin ka soo hadhay un aayar qaado labadii hilib ee midna la qalay midna eh, baktiyey eed kala garan la'ayd unbuu midba halkaa jiitayu markiiba cunayuu la tegayba mid baa kuu soo hadhay dee hilibkii caadiga ah un ka dhiga bay leeyihiin halkaasay la mareen waxay leeyihiin marka hore shaki baa ku jiray ka nijaasadii inuu kan yahay iyo inuu kan yahay markuu midi daatay waxa meeshii isla yimid asalkii oo tahuur ahaa iyo shaki dee haddaba yaqiinta shaki laguma zuulin jirin qaacidadii aan qaadanna oobay yidhaahdeen hayaan waxbaba la ijtihaadine ha la qaato ha la jiito uun halkaa ayay la mareen wa bishain webiga darkiisaba ha ku sugnaado in baqiya ah hadday labada shay baaqi yihiin oo labaduba ay joogaan marka haddaba aad ijtihaadeed ijtihaadkii la timaado ee mustacmal iyo muطlaq caro iyo biyo ka yihiinba aad kala garato ka mustacmalka ah waxa wanaagsan in la daadiyo mustacmalka waa la daadinayaa si mar labaad adan u ijtihaadin oodan shaygan ugu ijtihaadin waa iyo mustacmalkii ama mutanajis iyo waxaad samaysay iyo daahir baa iskaga kaa egaaday mutanajisku hadday biyo yihiin ama shaah yihiin ama wax kale yihiin waa in la daadiyo si deg dega ilan ma aqbalayaane mutanajisku hadduu khamiis yahay dee gubi maysid ama qashinka raacin mayside meel gaaraad ku xidhiyo si gaaraad u dhigi si isaga mar dambe aad u maydhato mar dambe si aad u maydhato oo kii kale ayaad meesha ku soo reebanaysaa baa lagu leeyahay waa daahir iyo mutanajis markay yihiin isla markaaba waad ka saari meesha haddii mudlaqa iyo maa-ulwardi la kala garan yahay ijtihaad ma furnaa la yidhiye ma gebagebaysaa kolkaa xukunku may gebagebayse ma aha waxa weeye labada biyo maaulwardiga iyo biyaha mulaqa ah soo qaado marba mid ku weysayso markaa marna weyse dhammaystiran ah, litirkan maaulwardi buu noqon karaa mar dhammaystiran ku weysayso haddana litirkan kale mar kaloo dhammaystiran ku weysayso yaqiin baad markaa u weyse qabtaa ka hore hadduu ahaa maaulwardigii dee waxaad noqonaysaa uun nin maaulwardi isku daadaadiyey unbaad noqonaysaaoo qabowsaday nin qabowsaday oo baa tahay haddii mataqaanaa ka hore uu yahay maa-ulwardigii ka dambana nin weysaystay baa tahay hadduu ka hore ahaa biyihii saxda ahaa eed ku weysaysateed ku bilowdayna nin weysaystayoo waxaad noqonaysaa un kadibna maa-ulwardi ama udgoon ha ka helo ama dhaashi iyo saliid ha ka hele nin maa-ulwardi dambe isku dushushubay unbaad noqonaysaa wax mushkilada male kolba mar mustacmalka iyo mutlaqa haddaad kala garato kuwo qurun baad ku weysaysani labadaba lama wada odhanayo culimmadu waxay isweydiiyaan ma alfarqu bayna haadayni almas'alatayn bayna haatayni almas'alatayn labadan mas'alo farqiga u dhexeeyaa waa maxay maaulwardi iyo mutlaq waxaa lagu yidhi ha ijtihaadine ilan aslu dahaaruna maaulwardigu ahayne kolba midun si dhammaystiran ugu weysayso haddaba biyaha mustacmalkaa ah laftoodu nijaaso ma aha biyaha daahirkaa ah iyo mustacmalku markay iskaga kaa egaadaan miyaa maxaa lagaa waalay maa marba mid ku weysayso lagu yidhaahdo waxay culimadu yidhahdeen taradudka xagga niyadaa ah ayaan la ogolayn taradudun fi niya lama ogola oo maaulwardiga maxaa loo ogolaaday maadaamuna aslu dahaaro ahayn ikhtilaaf baa isaga dhacay waa la aqbalay isaga laakiin kan kale lama aqbalin likulli wuduu'in wayse kaste wuu u ijtihaadayaa likulli wuduu'in buu u ijtihaadi wayse qodobka likulli wuduu'ini waxa weeye mustacmalka iyo mulaqa markaad ijtihaaddo haddaad mustacmalka daadin weydo oo labadiiba ay isku kaa ag yaaliin haddana salaada kalee timaadee weysadu ay kaa jabto qaado un lagu odhan maayo kuwii hore waxaa lagu odhanayaa haddana aye fikiro caqliga isticmaal oo ijtihaad baa lagu waa likulli wadoo'in haddaba ijtihaadkii dambe ayaa kuwii marka hore kuwo ka duwan kuu soo saaray masalan waa biyo nijaasa ku dhacday iyo biyo caadi oo is ag yaalla waad ijtihaadayoo kuwaa xagga midig xiga ayaa tidhi kuwaasaa biyihii saxda ahaa'a waad ku weysaysatay weysaa ku soo hadhay biyaa ku soo hadhay mayna dhammaanine maadan daadin kuwii aad u aragtay inay nijaasa ku dhaceenna haddii la ysku darana qollatayn ma gaadhayaan hadday gaadhayaanna weelkoogii ma haysatid halkaa iyaday mas'aladu marayso ayay salaaddii kala timid oo weysadii baa kaa jabtay labadiina waad haysataa kuwan marka hore aad ku weysaysatay uun aayar qaada lagu odhan maayo caqli baad leedahaye inaad markii hore khaldantaa laga yaabaaye bal haddana dib u ijtihaad waad ijtihaadaysaa mar labaad waa likulli wuduu'in kuwii marka hore aad ogaa aad istidhi waa biyihii saxda ahaa hadday kuu soo baxaan dee waa sax oo kuwii unbaad ku weysaysan haddana kuwan inaad daadisay ahayd laakiin haddaad daadin weydo waa mar kale ijtihaad kuu soo noqnoqonaya uun haddii ka warran bay culimmadu yidhaahdeen kuwaa maahe kuwan kale ay kuu soo baxaan kuwii marka hore aad ku weysaysatay kuwa aan ahayn baa kuu soo baxay waana mutanajis haddaad kuwaa ku weysaysato dambe yaqiin inaad nijaasowday waa la ogyahay waayo labadan biyo kuwaa nijaasa marka hore kuwa horead ku weysaysatay marka dambena kuwa dambead ku weysaysatay hadduu ijtihaadkii kuwii hore kuwa aan ahayn kuu soo saaro maxaad samayni waxaad samaynaysaa labadaba waad isla daadin haddii la isku daro qollatayn ay noqonayaanna waad isku dari markay qollatayn noqdaan bilaa ura ayaad ku weysaysan haddii kalena labadaba daadi oo ka gebagebayso haddaad biyo kale haysatana laba waxbaba ha daadinina biyaha kale qaado oo dahaarada kale qaado laakiin ha isticmaalin salaadii ad kuwaa hore ku tukatay ee ijtihaad kan dambe uu garab maray ma la soo celini salaadaa may la soo celin maayo oo ijtihaad ijtihaad laguma buriyo ijtihaad ijtihaad laguma buriyo ayaa la yidhaahdaa culimmadu waxay yidhaahdeen haddaad qiblada garan weydo waad ijtihaadaysaa xaggay kaa xigto waa salaad casar weey ka soo qaad waxaan aaminay inay xaggaa iga xigto dee xaggaa waa inaan ujeedsadaayoon xidhaa allahu akbar baan odhanaya salaada dhexdeedii hadduu dareenkaygi ilin habeen bay ahayd cishaayiba ka soo qaad xidigihii un baan eegeenoo salaada ku jira walow cirka in la eego dee laga fiican yahay oo nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam uu inooga digey haddana culimmadu mayna odhan salaadaa jabaysa waa arrin dembiya oo lagu dhacayo laakiin salaadu ma jabayso mubdilaadka salaada laguma dara dee waxaynu ognahay dad xidigaha eegto adoo ku jira oo tidha wallaahi xidigtii qibladu xaggaasay xigtaaba umaadoo ku jira oo qibladii xaggaa bad baad u ujeedsanaysaa haddaad ujeedsato dee salaadu kaa guri mayso ilan jeedsiga wejiga lama qiimeeyo waxaa la eegaa wajahadda hadduu garabkaygu jeedsado way buri laakiin hadduuna garabkayga iyo miisaankaygu jeedsana anoo caadi u qaabilsan sa aan idhaahdo buri mayso laakiin dee ajrigaygii oo ibliisigala cararaya ama shaydaan la cararayaan eegaya waa kii xadiidku ahaa kolka ayaan la daymo daymoonina qofku ha ilaashada xaggan hore hadday dhacdo xaggaa jeedsato ood aaminto xaggaa inay qibladii tahay ragcaddii koobaad xaggaa markaad u tukatay dee ismelmelo xaggaa jeedso ragcadda labaadna xaggaasaan u tukani tii hore la burin maayo salaada ka bax qibladii baad qaabil maadan qaabilsanayna la odhan maayo taa ijtihaad baa i tanna ijtihaad baa i ijtihaad ijtihaad laguma buriyo ragcadda labaadna xaggaasaan u tukan ragcaddii labaad markaan ka soo kacay umbaan idhi wallahi may qibladii waa xaggan kale ragcaddii saddexaadna waxay igu waajibay inaan xaggan u tukado markaan tii saddexaadna tukaday umbaan baan haddana idhi may waaba xaggan kale xaggaa u tuko waxa laysku xidhaa bal waxaad sheegtiin nin salaad afar ragcadooda tukanaya oo ragcadba jiha u jeedsaday oo salaaddii ayna ka burin haddana waa nin mujtahida oo wareeray mujtahid wareeray salaadda dhexdeeda salaadda afarta ragcadood ragcadba dhinac buu ula jeedsanaya la odhan maayo way kaa burtay ilan ijtihaad ijtihaad laguma burin jirine likulli wuduu'in wayse kaste ayuu u ijtihaadi kelmadda sheekhu qusuur buu geliyey likulli quslin maydhi kasta ayuu u ijtihaadi weli qusuur baa ku jira e likulli isaalati najaasatin suulin kasta oo nijaaso la suuliyeyna wuu u ijtihaadi weli qusuur baa ku jira e waa liistiqbaali lqibla waxyaabihii oo dhan ayaa loo ijtihaadayaa weeyaan wixii ijtihaadku gelayay oo dhan likulli wuduu'in wayso qurayaan la moodin likulli wuduu'in walikulli quslin walikulli isaalati najaasa walikulli istiqbaali qibla wanudiba waxa la sunneeyey sabul aakhari ka kale daadintiisii ayaa la sunneeyey mar alla marka aad shaygii aad ku ijtihaaday aad aragto eed mid go'aansato ka kale daadi waa hadduu daadinta aqbalaya dee shaygani hadduu daadinta aqbalayo waa daadin ka waran kabahaagii kabadhka aad ku ridatay iyo saaxiibkaa kabihiisii baad kala garan weyday waad ijtihaaddo kuwaagii baad qaadatay haye ma kuwa kale daadi baa kuwa kale miyaa inaga saar si mar dambe kaaga khaldamin dee aduu malihida seed u daadin ilan waxaaga daadin kartaaye adigu malihid soo daadi lagu odhan maayo labadaadan khamiisada hadday iskaga kaa khaldamaan kan nijaasadu ay martay iyo kan daahirka mar alla markaad ogaato ka daahirka ah ka kale maqashinka ku darbaa ag waa khamiis cusube nijaasunbaa marto mayri u u baahan yahay maya hadduu daadinta aqbalayo wey wanudiba sabul aakhari markuu ina leeyahay waa biyaha nijaasada ah iyo mutanajiska ah iyo biyaha mustacmalka ah iyo waxyaabaha lamidka ah ayaa wanudiba sabul aakhari aynu qaadanaynaa wanudiba waxaa la sunneeyey sabul aakhari ka kale daadintiisii ayaa la sunneeyey oo waa in la daadiyaa si aan mar dambe ijtihaadkii uuna u soo noqnoqonin oo qofka wakti uu ugu soo haro markaa hadduu indhoolu ijtihaadayay uu ka warran mutaxayir noqdo indhoolihii baa mutaxayir noqday talow indhaqabaha muxuu uga hadli waayey indhaqabaha wuxuu uga hadli waayey indhaqabo hadduu mutaxayir noqdo dee indhaqabo kale ha qabsada la odhan maayo hadduu kani garan waayo kana gartay kan ku daya la odhan maayo waayo lixaaday isla dheer yihiin ma jiro laakiin indhoolu hadduu mutaxayir noqdo indhaqabaha ayuu raacayaa lixaad buu indhaqabuhu la dheer yahay uu wax ku ogaan karayo indhoolow indhaqabaha soo raac baa la odhan adiga lixaad baa lagula dheeraadaye walow taxayara haddii uu wareero acmaa mid indhooli ihi hadduu wareero oo sheeyadii uu ku ijtihaadayay uu kala saari waayo qalladda wuxuu garbaqabsani basiiran nin indhaqaba ayuu garbaqabsanayoo kaa indhaqabaha ah ayuu odhanayaa go'aankaagii waa maxay go-aankaagaan raacayaae kaas ayuu ku dayan markaa indhaqabaaba la waayey nin indhaqabaaba ma jiraba uu raacaa isna uu dawakay ama laba indhaqaba ayaa la joogay oo labadii indhaqabaa iskhilaafay labadii indhaqabay ayuu mid yidhi biyaha mustacmalkii wa kuwaa kii kalena wuxuu yidhi may kuwaa maahay waa kuwaa kale dee labada nin markay iskhilaafaan kani taasuu la boodiyo uu ku weysaysan kan kalena taasuu la boodiyo ku mid kastiba tiisii ilayn ilaahay subxaanahu wa tacaala marka innaga layna xisaabayo niyadaadan wax badan baa lagu weydiinaya bal u fiirso diinta niyadaadan maxaad aaminsan tahay markan aad fikirayso ama aad ficil samaynayso maxaad aaminsan tahay madaacad iyo ilaahay dartii dartiibu waxani kaa yahay mise waad og tahay meeshay waxyaaliini waxbaad ogaan u yar khaldaysaa dee ilaahay waxba ka qarin kari maysid haddaad aaminto inuu kuwaasi kuwii saxda a yihiin adiga aaminaadaadana lagu raacaya haye ku weysayso haddii kuwan ad u aragto kuwii kalena dee kuwan adna qaado labadii indhaqabay way iskhilaafeen sow maaha ha kala qaataan indhoolaa soo hadhay keebuu kula weysaysan markaa keebuu odhanayaa ii soo reeb ilan indhoolihii indhaqabuhu raaci lahaa labadii indhaqabana waa kuwan isdiidaye wuxuu leeyahay hadduu mutaxayir noqdo oo basiiruu raaco uu waayo iyo labada indhaqabayaalba hadday iskhilaafaan waa tayamama wa qadaa tayamama hagge uu gebagebaysani buu ku yidhi wuu gebagebaysanayaa ninkii waa ninkii indhoolihii baa gebagebaysan ilayn wuxuu waayey biyihii buu waayeye tayamama wuu gebagebaysan wa qadaa wuuna qallayn wixii uu tukaday ee gebagebaysiga uu ku tukaday in baqiya hadday baaqi yihiin labadii weel oo labada weelba hadday jiraan ha soo qalleeyo labadii weel lama daadinin labadii caagadood lama daadinin ha gebagebaysto hana soo qalleeyo gebagebaysiga waxa keenay dee kuwo ku weysaystuu waayey qallayntana waxaa keenay aayaddii qur'aanka ahayd ee falam tajiduu maa maa'an ahayd aayaddii baan la helin haddaadan biyo helin gebagebaysaa layidhi halkan biyo saxa yaalla biyo daahiroo yaqiina yaalla laakiin ma kuwanaa mise waa kuwan lama kala garanayo hadduu laakiin daadin lahaa uu gebagebaysan lahaa qallaha meesha ka bixi lahaa qalle meesha ma imanayee kol hadduu indhooluhu daadiyo labada biyaba uu daadiyo uu gebagebaysto markuu gebagebaysanayo dee falam tajiduu maaan wey tayamamuu bay markaa noqonaysaa muxuu u daadin waayey haddaba dee ama faqiih buuna ahaynoo qallaha dambe ayuuna garanaynin ama labadii indhaqaba ayaa yidhi ha iga daadin iyo ha daadin mid kastaaba wuxuu yidhi anaa ku weysaysanaye maxaad aw cabbaye maxaad iga daadin kananaa qaatay kii kalena kananaa qaatay isagii baa soo hadhay dee muxuu samaynayaa markaa ha iska hana soo celiyo nin indhaqabo ka warrama muxuu samayn nin indhaqabaa hadduu mutaxayir noqdo labadii weelee halkan yaalay ayuu kii indhaqabay ha ilaayoo la isticmaalo ma aha ilaayoo la ha la isticmaalo oo biyihii meesha ka baxaan laakiin waxa weeye almaysuur laa yasqutu bilmacsuur hadday kabasha baaqi tahay kabasha hadday baaqi tahay waxa weeye nin biyo hayuun lilmaaan waa nakiro wax biyo awey ah ha yaraadaan ha bataan ha weyna wax biyo amarka la waayo unbaa la odhanayaa ah, gebagabaysigii baa furan hadday kala qaataan ay la kala tagaan uu meesha ku soo hadho dee ma hayo markaa biyo waa sax weeyi waxaynu haynaa markaa culimo nin indhaqaba ayaa labadii litir kuda ku wareeray wuxuu yidhi kanaa daahira haddana isla markiiba kan kalaa daahirkiiya haddana kan uu kala geranba waaye muxuu samaynayaa waa ninkaasi markuu dawaqo wuxuu samayni waa tayamama wa qadaa in baqiya ama waa tayamama oo walam yaqdi waa in lam yabqa in lam yabqaya haddayna labadii baaqi ahayn ee la daadiyo ha gebagebaysto hana tukado wax qalla-ana laguma leh walow taxayara haddii uu wareero acmaa nin indhooli ihi hadduu wareero qalladda wuxuu garbaqabsani ama uu ku dayan basiiran mid indhaqaba oo laxaadka lala dheer yahay buu eegi fa in fuqida haddii la waayo kii basiirka ahaayuu raaci lahaa aw ikhtalafa amaba ay iskhilaafaan basiiraani laba indhaqabaa tayammama wuu gebagebaysan wa qadaa wuuna soo qallayn in inbaqiyaa labada weel hadday baaqi yihiin wadaalika indhoolahaasi ka basiirin mid indhaqaba oo kale weeyi ka indhaha qaba oo taxayara wareeray mid indhaqabaa hadduu wareero isaga laftiisa waa tayamama waqadaa inbaqiyaa ama tayamama walam yaqdi in lam yabqayaa um la odhanaya markaa ow amase maba wareerine tagayara waxa isbedeley dannun malihiibaa isbedelay halkaa muxuu ina yidhi tagayara maxaa ka dambeeya ma dannun buu yidhi dannuhu buu yidhi miya sax wey kani waa khald keenani khalad wey dunna keenan qoraya waa khalad ow tagayara ama waxa isbedeley dannuhu melihiisiibaa isbedelay waa dannuhu bay meeshu ahayd tagayara danuhu melihiisii ayaa isbedelay haddii melihiisu uu isbedelo marka laysku darana qollatayn ayna isla gaadhaynin tagayaru danni hadduu dhaco waa tayamama wa qadaa hadday baaqi in baqiya tii unbaa u taalla halkaa waxaynu kaga soo hadallay laba mas'alo oo muhiim ah oo ijtihaadku uu galo hadday yihiin mustacmal iyo muطlaq iyo haday yihiin daahir iyo mutanajis waxyaabo kale oo ijtihaadku uu galo ayuu sheekhu doonayaa inuu inoo taabto wayataxaraa limaalin laab libudcin in sha allahu tacaala bartaa ayuu inoogu joogi doonaa wayataxaraa limaalin laa libudcin wallahu subxaanahu tacaala aclaa waclam